taasna waxa weeye waa lagu jawaabay ama waa lagu ishkaal bixiyey wamaa yucallimaani min axadin hadda markaa maxaa lagu lagaga jawaabaya ila ishkaal baa soo arooraya ku saabsan yani shayaadiinta dadka ma waaniyaan marka haddana waxaa ka muuqata labadani markay dadka barayaan sixirka inay waaninayaan wamaa yucallimaani min axadin xataa yaquula inamaa naxnu fitnat falaa takfur taana waxa weeye waxaa culamada qaar kaga jawaabeen inay yidhaahdaan waa min baabi alibtilaa oo waxa weeye markay arkaan inayna waxba u tarayn hadalkani way iskaga odhanayeen yani min baabi alistihzaa dheeldheel ay ku dheeldheelayaan daraaddeed bay hadalkan ugu odhanayeen wamaa yucallimaani labadaa shaytaan may baraynin sixirka min axadin cidnaba may barayn xataa yaquulaa ilaa labadaa shaytaan yidhaahdaan inamaa naxnu wax kaleba ma nihina annagu fitnatun ay dawu fitnatin qaar fitna u saaxiiba baanu nahay fala takfur ha gaaloobin ha ku fitnoobin oo ha gaaloobin kaasi waa wejiyo waa in la yidhaahdo maadu waxay tahay waa naafiyo weji kalena aayadda waa lagu fasiray aayadda ishkaal baa xoogaa macnaheeda geli kara ama macnaha markaa ishkaal baa ku soo aroori kara weji labaadna waa lagu fasiro waa in la maadu waa mawsuul oo la yidhaahdo sixirka ilaahay waa soo rogay laba malag baana lagu soo dejiyey dadka in lagu imtixaanaana looga jeeday labadaa malag baa dadka baraayey barista ay barayeenna iyagu amar ilaahay bay ku shaqaynayeen dadkana waa u sheegayeen waana uga digayeen waana uga digayeen allahna wuxuu uga jeeday inuu dadka ku imtixaano ayuu uga dan lahaa marka malagyadu barista ay dadka barayeen cisyaan iyo xadgudub iyagu may may samayn iyo xumaan may samayn laakiin cid kale ma deliishan karto ma odhan karto labada malagba hadday bareen aniguna waa bari karaa yacni waayo labada malag waa loo banneeyey haddayba dhacday waa loo banneeyey inay dadka baraan oo waa la amro amar ilahay bay ku shaqaynaya laakiin adiga laguma amrin ee waa lagaa reebay marka waxaa weeye sidaas aawoodee laysagama qiyaas qaadan karo marka tafsiirkaa labaad wuxuu yahay in la walaakina shayaaiina ha yeeshee shayaaiintaa kafaruu gaaloobay maxay ku gaaloobeen yucallimuuna annaasa dadka waxay barayeen asixra sixirkay barayeen inay ku fitneeyaan baynay uga jeedeen wamaa unzila wladii ay wamaa ay waladii kiibay barayeen shayaaiintu unzila la soo dejiyey cala almalakayni labada malag lagu soo rogay kaasna waa barayeen labadaa malagoo bibaabila baabil ku sugnaa haaruuta wa maaruuta labadaa malagoo haaruut iyo maaruut ahaaday kii lagu soo dejiyey barayeen dadka hayaaiinta wamaa yucallimaani labada malag may baraynin sixirka min axadin cidinaba may baraynin xataa yaquulaa inay yidhaahdaan mooyaane ilaa ay ka yidhaahdaan may baraynin inamaa naxnu fitnatun wax kaleba ma nihine annagu waxaanu nahay fitnatun ay fitna qaar imtixaan u saaxiiboo nalagu kiin imtixaamaayo ayaanu nahay falaa takfur ha gaaloobin oo sixirkan ha isticmaalina sixirku waa kufriye marka aayadda labadaa tafsiir baa calaa kulli xaal ku jiraan marka waxaa weeye mar layba labada malag cisyaan markaysaga kuma dhicin haddii labada malag sixir ay dhacdo in lagu soo dejiyey oo qowlkaa lagu socdo iyagu waxa weeye saxaro may ahayn falalawye may ahayn cisyaan iyo xadgudubna may samayn manaynay gaaloobin fayatacalamuuna minhuma maa yufariquuna bihi bayna almar'i wa zawjih qisada la wariyey meesha ku saabsan halkan oo kale lagu soo arooriya tafaasiirta qaarkood ay qoraan waa qisa markaysa waxa israa'iiliya yani laa yusadaq lama rumaysanaayo qisadaasi qiso la ictimaadayo la rumaysanaayo ma aha qisada ku saabsan labadii malag baa markaysagaa xumaaday oo markaysa markaa waxaan yani yani markaa gaaloobay oo intay bini aadamka la yaabeen ayaa lagu yidhi markaysaga haddaan shahwe idinku abuuri lahaa idinku markaysaga waxaama iska ilaalin lahaydeen xumaanta ay yidhahdeen ha markaasaa shahwadii lagu abuuray markaasay dabeedna xumaantii sameeyeen oo markayse markaa iyagu xumaadeen ta noocaasi waxa weeye wax sugan ma aha waa qisa israa'iiliya ummadii hore iyo kutubihii hore wax laga soo raray weeye lama cuskan karaayo waxaanay ka hor imanaysaa laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun malaa'igta ilaahay baa inoo sheegay inaynay dembaabayn ilaahay ma caasiyayaan baa layihi malaa'igtu kuwa ilaahay amro ma khilaafayaan ma caasiyayaan wayafcaluuna maa yu'maruun waxay samaynayaan wixii la faro ee la amro ayay samaynayaan oo fulinayaan fayatacalamuuna minhumaa fayatacalamuuna waxay baranayeen kuwan falalowyada ahi minhumaa labadaa waxay ka baranayeen maa yufariquuna bihi haaruut iyo maaruut waxay ka baranayeen maa yufariquuna waxay ku kala kaxaynayaan bihi sababtiisa bayna almar'i yacni ninka iyo wa zawjihi xaaskiisa ay ku kala kaxaynayaan ayay ka baranayeen waa sixru tafriiq waa sixirka yacni labada ruuxee isqaba la isku necbaysiinayo lagu kala kaxaynaayo noocaasay ka baranayeen wamaa hum bidaariina bihi min axadin ilaa biidni illaah wamaa hum may ahaanin bidaariina qaar dhibaaya bihi sixirka ku dhibaaya min axadin cidnaba ila biidn illaah xaal axwaasha ka mida xaal ay yihiin qaar ku lamaan ilaahay ogolaanshihiisa iyo qadarkiisa qadar ahaan inuu ogolaado ilaahay mooyaane cidnaba kumay dhibayn sixirka oo wax kastoo dhacayaa dee waa qadar weyn marka idanka ilaahay loo tiiriyaana wuxuu noqdaa idan sharciya iyo idan qadari ah idanka sharciga waa wuxuu sharci ahaan ilaahay u ogolaaday idanka qadarigana waa wuxuu qadar ahaan u fasaxay laakiin sharci ahaan inuu ogolaaday kama dhalanayso imka sixirkao kale sharci ahaan uma ogolaan oo waa xaaraan sixirku laakiin qadar ahaan waxa weeye ilaahay waa qadaray dee inuu sixirku dhaco in ruux la sixiro sixirkii lagu dhigo ilaahay waa qadaray wayatacalamuuna waxay baranayaan maa yaduruhum wax dhibaayay baranayaan walaa yanfacuhum aan anfacaynin aan waxba taraynin laakiin dhibaataynayay baranayaan marka sixirku waa mudir waxbuu dhibayaa nafci male shaygana xataa nafci ama waxtarba ha yeeshee haddii waxtarkiisa ay dhibaatadiisu ka badan tahay waa xaaraan weeye waxaana laga soo qaadaa waxtarkiisu waxtar la'aan oo kalea laga soo qaadaa imanka khamrigii oo kale markaysaga iyo khamaarkii oo kale qadar yani waxtari waa ku jiraa laakiin dararkood iyo dhibaatadoodaa badan maadaama dhibtoodu badan tahay dee waxa weeye waa shay aan bannaanayn oo xaaraana weeye yas'aluunaka can alkhamri waalmaysiri qul fiihimaa ismun kabiir wamanaaficu linnaas wa ismuhuma akbaru min nafcihima dhibtoodaa dheeftooda ka badan culamaduna waxay ka qaateen qaacido maa kaura dararuhu cala nafcihi fahuwa xaraam wixii dhibtiisu dheeftiisa ka badan tahay shareecada islaamka waxay ku tahay xaaraan ayay ku tahay ilaahay baan ku dhaartee laqad calimuu xaqiiqe ee waxay ogaadeen laman ishtaraahu kii doorsada sixirka oo qur'aanka ku doorsada iyo diinta oo sixirkii qaata diintiina ka taga iyo qur'aankii ka taga maa lahu inaanu u sugnayn fi laakhirati aakhiro gudaheeda min khalaaqin wax dheefa ama nasiibi inaanu aakhira ugu sugnayn sidaasna waa ogaadeen haddana iyagoo taa og bay haddana markaa la yimaadeen sixirkii iyo xumaantii walabi'sa maa sharaw bihi anfusahum walabi'sa waxaa xumaaday maa sharaw bihi waxay ku beddesheen anfusahum nafahoodii ay ku gateen ayaa xumaaday waxay naftoodii ku iibsadeen baa xumaatay oo ay naftoodii dayaceen waxaana qaateen oo sixir ah low kaanuu yaclamuuna hadday ahaan lahaayeen qaar garanaya inay waxaasi xun yihiinna hadday markaysaga waxaan yani aqoon camal ka dhalanaayo hadday garanayaan yani markaysaga ay kumay gateen naftooda kumay iibsadeen oo kumay doorsadeen walow anahum aamanuu hadday sugnaan lahayd inay rumeeyaan wataqow ay cabsoodaan lamasuubatu min allahi lamasuubatu min cindi illaahi khayrun ay la usiibuu waa la abaal marin lahaayoo waa la ajar siin lahaa hadday iimaan iyo taqwo la iman lahaayeen lamasuubatu ajar min cindi illaahi ilahay agtiisa ka ahaato xagga ilaahay laga ajar siiyo oo abaalmarin wanaagsan la siiyaana oo janno la siiyaana khayrun yadaa khayr badanoo adduunyada markaysaga waxaad markaa u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 inoogu dembeeyey aayaddii sixirka iyo aayadda kale kusii xigta walow anahum aamanuu waataqw lamahuubatu min cindi illahi khayru low kanuu yaclamuun hadday iimaan iyo taqwo la iman lahaayeen ajar wanaagsan baa la siin lahaa lausiibuu la usiibuu jawaabta low waxaa laga dhadhansaday ama laga fahmay lamasuubatun waa la ajar siin lahaa lamasuubatun ajar siin la ajar siiyo oo min cindi illahi ilahay agtiisa ka ahaatay khayrun yadaa khayr leh sixirka wax khayr kuma jiraan ama khayrun cala sabiil fardi lagu dhisaayo oo leeyahay haddiiba laga soo qaado sixirku inuu khayr leeyahay ilaahay inuu ajar siiyaa uga khayr yani markaa badan oo jannada ilaahay abaalmarinta ilaahay oo wanaagsan ayaa uga khayr badan low kaanuu yaclamuun hadday ahaan lahaayeen qaar garanaaya in abaalmarinta ilaahay oo wanaagsan ee jannada ahi ay khayr badan tahay ay lacamiluu laha way u camal fali lahaayeen abaalmarintaa wanaagsan oo janno ah bay u camal fali lahaayeen marka calaa kulli xaal aayadda tafsiirkeeda waa soo maray oo inagii fasiray ama laqbaynay waxaana aayadda culamada qaarkood ay ka daliishadeen sixirku inuu gaalnimo yahay qultu sheikhu wuxuu yidhi xafidahu اllah wa min hadihi اlaayati اlkarimati aayaddan sharafta leh وma yucalimaani min axadi xata yaquula inama naxnu fitnat fala takfur wama yucalimaani ma barayaan yani sixirka min axadin cidnaba ma barayaan xataa yaquula ilama iyo ay yidhaahdaan inamaa naxnu fitnatun wax kaleba ma ahe wax kaleba ma nihine annagu waxaanu nahay fitnatun ay dawu fitna qaar fitna u saaxiibaanu nahay falaa takfur ha gaaloobi marka aayadda xaggeeda yatabayan waxaa caddaanaya biwuduuxin si cad u caddaanaayo ka muuqanaya ana ashaksa inu ruuxu laa yumkinu aynay suuragal ahayn an yatacallama inuu barto asixra sixirka ilaa idaa kafara inuu gaaloobo mooyaane si kale inaanu sixir ku baran karin faida kafara hadduu gaaloobo tacallamahu sixirka waa baranaya wa bina'an calaa hadihi alaayati alkariima aayaddan sharafta layada lagu dhisaayo macnaheeda faasaaxiru ka falalowga ahi kaafirun gaal weeye falalowgu waa gaal nacuudu billaahi waxaanu magan gallay allah min alkufri waxaanu ka magan gallay gaalnimada iyo walilxaadi yani iilinta ayaanu ka magan galnay aayaadka ilaahay la iiliyo oo la bedelo wa min acmaali ahli الnaar shaqooyinka ay samaynayaan dadka ahlu naarkuna allah baanu ka magan galnay camalka ahlu naarku ay samaynayaan calaa kulli xaal in badanoo culamada ka mida waxay ku tageen inuu sixirku yahay gaalnimo oo waxay yidhahdeen waa kufri oo waa gaalnimo waxaana laga deliishanayaa bay yidhaahdeen aayaddan lafteeda walakina الشhayaaطiina kafaruu yucallimuuna الnaasa الsixra yani halkaa waa laga qaadanayaa oo sababta ay ku gaaloobeen waxaa laga fahmayaa inay tahay sixirka waxaa kaloo laga qaadanayaa وma يucalimaani min أxadi xatى yaqula inama naxnu fitnaة fala tkfr yani ma barayaan cidnaba sixirka ilaa ay ku yidhaahdaan waxaanu nahay qaar fitna u saaxiibe ha gaaloobin marka sixirku inuu gaalnimo yaha laga fahmaya halkaana waxaa kaloo laga qaadanaya walaqad calimuu laman ishtaraahu ma lahu fi اlآakhiraةi min khlاq khalaaq waa nakiro oo siyaaqu nafyi dhacday weliba min mu'akide ana la geliyey waa tii cumuumka nas ku ahayd cumuumka ku cadday wa fii siyaaqi nafyi minha yudkaru idaa buni aw ziida min munakaru marka waxa weeye magac nakiro ah oo min lagu jaray min lagu jaray nafyina ka hormaray waxay ka mid tahay siiqooyinka ama odhaahyada ku cad cumuumka ayay ka mid tahay marka inaba wax dheefa ama nasiiba ha yaraado ama ha batee aakhiro kuma leh taasna wuxuu noqonayaa inuu gaal yahay waayo ruuxa faasiqiin dee nawcan maa wax nasiiba ama dheef ah haba yaraatee aakhiro waa ku leeyahay marka saddexdaa wajaa looga daliishanayaa aayadda inuu sixirku yahay gaalnimo waxay kaloo culammadu yidhaahdeen sixirka sidoodaba waxaa ka adeega shayaaiin shayطaamaa ka adeega haddii ruuxu aanu gaaloobinna shayطaanku uma adeegaayo shayطaanku uma adeegaayo marka shayطaanku wuxuu rabo loo yeelo ayuu isaguna qofka wax u samaynayaa rabbana اstamtaca bacضuna bibacضi وbalagna ajalana aladii ajalta lana ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen sida imaamu shaaficiyo sixirka waxaa ka mida nooc gaalnimo ah iyo nooc aan ahayn sidaas aawadeed ruuxa falalowga ama saaxirka ah waxaa la odhanayaa sif lanaa sixrak sixirkaaga noo sifee oo noo sheeg waa noocee sidaad wax u sixirtaa hadduu sheego nooc gaalnimo ah waa la toobad weydiinayaa bay yidhaahdeen shaaficiyadu oo imaamu shaaficina uu yidhi waxaa la odhanayaa ka toobad keena hadduu ka toobad keeni waayo ku adkaysto gaalnimaa loo dilayaa hadduu nooc gaalnimo aanu sheegin oo noocan gaalnimo ahayn uu sheego hadduu wax ku dilay markaana qisaas baa loo dilayaa haddii kalena waa la tacsiirayaa waa la ciqaabaya ciqaab lagu edbinaayo ayaa la ciqaabaya saas yada ayaa imaam shaafici iyo culamo kalena ay yidhahdeen marka almuhim tafsiilkaasay culamada qaarkood geliyeen culamada qaarna waxay ahaen sixirku waa wada gaalnimo oo saaxirku wax ma sixri karo haddaanu gaaloobin waxayna daliishanayaan in sixirku wada gaalnimo aanu ahayn yani gaalnimada iyo sixirka waa la cadfay marka nawcan maa in farqi si ugu dhaxeeyo ayaa laga fahmaya ijtanibu sabca almuubiqaat yani rasuulku wuxu uhi sala allahu alay wasalam toddobada dembi wax halaaga ka dheeraada markaasaa la weydiiyey oo lagu yidhi waa maxay toddobada dembi wax halaagaa qaala alshraaku biاllaahi wasixru waa in ilaahay loo shariig yeelo waa shayga koowaad ee dembiyada waxalaaga ka mid ah shayga labaad waa sixirka wasixro marka calaa kulli xaal taasna culamada qaarkood waxay ka qaateen in waxa weeye wada gaalnimo sixirku inaanu ahayn marka calaa kulli xaal nooca xataa aan gaalnimada ahayn haddii calaa hada ra'yi lagu socdo waa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn ee waxalaaga ayuu ka mid yahay markaa sidaas aawoodee aad iyo aad buu khatar u yahay waa in layska ilaaliya saas aawadeed sixirka in la bartaa ma bannaana in cid lagu kaalmeeyaa ma bannaana in wax la sixraa ma bannaana kullu dalika ma bannaana waxyaabaha sixirka soo gudagelaaya waxaa ka mida madiidada waxa la yidhaahdo dadka qaarkood waxay moodaan madiidadu inaynay sixir ahayn ama ay bannaan tahay bay moodaan madiidadu waa nooc sixir ka mid a waa sixrulcafi waa sixirka isjeclaysiinta ku saabsan marka waa xaaraan ma bannaana sixirku waa xaaraan waa in aad iyo aad laysaga ilaaliya laiska jiraa taxriimu ityaani lkuhani waalcaraafiin waxaanan xoogaa yara aanan caddayn darsigii nadarkii aynu soo maray aayad baan laqbeeyey macnaheedana xoogaa maan waadixin وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون aayadda tafsiirkeeda waynu laqbaynay waxaa laga tilmaamayaa inay mushrikiinta ama gaaladu ay samaynayaan xoolihii ilaahay siiyey inay kala qaybiyaan oo laba qaybood ka dhigaan oo qayb ilaahay u magacaabaan qaybna ashyaada kale ay caabudayaan ay u magacaabaan markaase waxay odhanayaan intaas waa lilaah ilaahay bay u sugnaatay intanna waxay u sugnaatay yani hebel hebel bay u sugnaatay yani sanam ama wasan ama wax lamida mida waxyaala ay caabudayaan bay u magacaabayaan u sheegayaan u nisbaynayaan marka haddii kuwa ilaahay u magacaabeen wax ka baxaan ama ka dhintaan looma soo bedaayo oo lagagama soo kordhinayo kuway shurakadooda u magacaabeen ashyaada kale ay caabudayaan inta kuwaa laga soo kaxeeyo laguma daraayo oo waxay odhanayaan ilaahay waa ani ilaahay waa ani oo cidna uma baahna saasay odhanayaan haddii shurakadooda waxay u magacaabeen hadday shurakadooda waxay u magacaabeen wax ka baxaan ama ka dhintaanna waxay ka soo bedayaan yani kay ilaahay u magacaabeen kay shurakadooda u magacaabeen haddii wax ka baxaan waxay ka soo bedayaan kay ilaahay u magacaabeen oo waxay odhanayaan ilaahay waa hani laakiin shurakadani waxa weeye waa fuqaraa waa qaar baahan saasay odhanaya famaa kaana lishurakaaihim falaa yasilu ila allah waxaa u sugnaaday shurakadooda ilaahay ma gaadhayo bimacnaa looma qalayo qurbaan loogama dhigaayo xoolaha ilaahay ku magacaabeenna laguma soo daraayo haddii wax ka baxaan looma soo bedaayo kuwa shurakada lagama soo qaadayo iyaga laguma daraayo wamaa kaana lilaahi fahuwa yasilu ilaa shurakaa'ihim wixii marka allah u sugnaadayna oo bimacnaa ay u magacaabeenna wuxuu gaadhayaa shurakadooda oo shurakadooda hadday kuway ilaahay ugu shariig yeelayaan waxay u magacaabeen hadday wax ka baxaan waxaa laga soo jarayaa beddelkeeda kuway ilaahay u magacaabeen markaasaa lagu darayaa xoolahay shurakada ku magacaabeen marka xukm la xukumo xukunka ay xukumeen baa u xumaaday saaa maa yaxkumuun macnaha looga jeeda waa saas taxriimu ityaani اlkuhani wاlcaraafiin kaahimada kuwa faaliya in loo tagaa inay xaaraan tahay iyo walcaraafiina kuwa curaafaystayaasha ah in loo tagaa inay xaaraan tahay haadaa mabxasun halkan baa lagaga hadlayaa can caaishata radia allahu canha caaisha waxaa laga soo wariyey qaalat inay tidhi sa'ala unaasun sa'ala waxay weydiiyeen unaasun dad baa waxay weydiiyeen rasuula allahi sala allahu alayh waaalih wasalam rasuulka ilaahay bay waxay weydiiyeen cani ilkuhaani kuwa kaahimada abay ah weydiiyeen kaa'inku waa ka qaybka wax ka sheegaaya waana inoo fasiri doonaa sheeko faqaala lahum rasuulu llahi sala allahu alayh waaalih wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi inahum laysuu calaa shayin iyagu laysuu bishayin waxba ma aha qaar waxba ku sugan maaha faqaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuula allahi rasuulki ilaahayow inahum iyagu yuxadisuuna axyaanan way warramaan wakhtiyada qaarkood bishayi shay bay ka warramaan fayakuunu xaqan wuxuu noqonayaa shayga ay ka warrameen wax xaqa faqaala rasuulu lahi sala allahu alayh waalih wasalam rasuulka ilaahay wuxuu uhi tilka alkalimatu min alxaqi taasi waa kelmad min alxaqi xaqa ka mida oo yakhtafuhaa uu soo dafaayo bimacnaa uu soo dhufsanayo aljinniyu ka jinkaahi uu soo yani dafaayo oo fa yuqarqiruhaa uu kaga sanqarhinayo fii uduni waliyi yacni dhegta saaxiibkii ayuu kaga sanqarhinayaa qarqaradu waa sawdka ama codka ayaa la yidhahdaa xadiiska laba lafdi fa iyo fa labada mid walba waa loo soo wariyey fa haddii la yidhaahdo waxay noqonaysaa wuxuu ku sugayaa oo bimacnaa ku shubayaa fii uduni waliyi ka saaxiibka la ah dhegtiisa ayuu dhegta ugu ridayaa fa waa saas fa haddii la yidhaahdana waxay noqonaysaa qarqaradu waa sanqadha wuxuu kaga marka waxaa weeye kaga sanqadhinayaa oo codka marka waxa weeye hoos ugu ridayaa fii uduni weliye uu kaga sanqadhinaya dhegta markaa saaxiibkiisii insiga ahaa kii kaahinka ahaa ee faalinayey ama fooxinayey faaliyaha iyo fareeyaha iyo fooxisooyinka iyo yani waxay yihiin waa awliyaa shayaaiin waa saaxiibadii shayطaanka weeye ka qarqarati dajaaja wuxuu marka ugaga sanqadhinayaa dhegta saaxiibkii sida markaa digaagadda quuquudeedoo kale qarqarat dajaaja waxaa looga jeedaa waa codka markaysagaa digaagu u samaynaayo oo quququ ay odhanayaan yani digaagaddu ay odhanayso ayaa markaa qarqarada la yidhahda waxaa kaloo loo soo naqliyey xadiidka ka qarqarati zujaaja ka qarqarati zujaaja haddii la yidhahdana waxay noqonaysaa sida sanqadha quraarado kale quraaradda marka waxa weeye wax lagaga qalalacsiiyo siday u qalalax tidhaahdo oo kale sidaasoo kale shaydaanku codka ka saaxiibka la ahee insiga ah yacni dhegta ka saaxiibka la ahee insiga ah dhegtiisa ugaga qalalaxsiinayaa oo ugaga sanqarinayaa kelmaddaas fayakliuuna fiiha waxay ku khaldayaan oo ku darayaan akara min mi'ati kadba wax ka badan boqol beenood ayay ku darayaan yani ziyaaday ku samaynayaan kelmadiiyo keliya kuma kaaftoomayaane baail iyo beeno badan bay ku darayaan akhrajahu lbukhaariyu xadiidka waxaa soo saaray bukhaari fii alaaati mawaadica saddex meelood buu ku soo saaray oo saxiixiisa ka mid ah aibi kitaabu ib oo saxiixiisa ka mida waa ku soo saaray baabka lix iyo afartanaad iyo aladab kitaab ladab oo saxiixa ka mida ayuu ku soo saaray baabka boqol iyo toddobiyo tobnaad iyo atawxiid iyo kitaabu tawxiid oo saxiixiisa ka miduu ku soo saaray baabka toddoba iyo lixdanaad marka kitaabu tawxiidna waa bukhaariga waa kitaabka ugu dambeeya toddoba iyo sagaashan kitaab buu ka kooban yahay saxiixu lbukhaarigu aljaamicu saxiix lilimaam albukhaari marka toddoba iyo sagaashankaas kitaab waxaa ugu dambeeya oo lagu khatimay kitaabu tawxiid kitaabu ib iyo kitaabu ladabna waxay dhacaan xagga fatxulbaariga marka la eego mujalladka tobnaad bay dhacayaan wa muslimu fii kitaabi salaam muslimna wuxuu ku saaray kitaabu salaam oo saxiixiisa ka mid a marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa kuwa markaa faariyayaasha dadka qaybka wax ka sheegaaya xadiidku wuxuu tilmaamay dadka qaybka wax ka sheegaaya ee faariyayaasha iyo fooxisooyinka iyo kuwa la midka ah inaynay wax markaa saxan ku sugnayn ay ku sugan yihiin bail bail inay ku sugan yihiin in waxa weeye loo tago oo wax la weydiiyaana ma bannaana xadiidka soo socdaa inoo tilmaamaya marka laysuu bishay ama laysuu calaa shay waxba kuma sugna bimacnaa wax xaqa kuma sugnee baail bay ku sugan yihiin baail ayay ku sugan yihiin markii la yidhi waxa weeye waxba kuma sugna ayaa waxaa lagu yidhi rasuulka sal allahu alayh wasalam sala allahu alayh wasalam waqtiyada qaarkood waxay sheegeen kelmad dhab ah marka haddaynay wax xaqa ku sugnayn siday kelmad dhaba u sheegeen tiina nebigu sala allahu alay wasalam waa caddeeyey oo waxa uu tilmaamay siday u sheegeen inay tahay kelmad xaqah oo shaydaanku soo dafaayo xagguu ka soo dafayaa malaa'igta sheekadooda ay sheekaysanayaan ayay dhegadhegeeyaan shayaaiintu oo shaydaamadu intay iskoraan bay markaas samada ku dhowaadaan waa ajsaam latiifa way iskori karaan markay samada ku dhowaadaan bay halkaa waxay ka dhegadhegeeyaan waxyaalahay malaa'igtu ku sheekaysanayso marka waagii hore aad iyo aad bay u dhegaysan jireen laakiin markii nebi moxamed sala allahu alayh wasalam lasoo diray dabadeed waxa ay noqotay in aynay eh, dhegaysigii badnaa inaynay u suuro saas yadaa bay noqotay oo waxa weeye waxaa lagu ilaaliyey gantaallo ayaa lagu ilaaliyey shayaatiintii lagu ganaayo waatuu ilaahay uu yidhi iyadoo uu ka warramaayo hadalkii jinka وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا waagii hore meelaha iska fadhiistaan bay iska lahaayeen oo ay aad wax uga dhegaysaan wakhti badan laakiin waxay sheegeen jinkii soo islaamay ee ilaahay qur'aanka inoogaga warramay in waxa weeye hadda tii aynay u suuragal ahayn faman ystamic ilaana yajid lahu shihaaban rasada saasaa laynoo sheegay marka almuhim kelmaddaas waxaa dhici karta inay usoo badbaado waxaana dhici karta inayna usoo badbaadin kelmadda markuu ka sare maqlo ka hoose u gudbinaya saasaa la yidhi saasaa la yidhi siduu midba mid ugu gudbinayaa kii dhulka joogay laga yaabaa inay soo gaadho dabeedna waxa weeye shayaaiintii waxay leeyihiin shayطaamo insi ay saaxiib yihiin kuwaasi waa faaliyayaasha fooxisooyinka iyo fareeyayaasha yani kuwaas wey kuwaasoo dabeedna markaa dhegtay ugu sheegayaan dhegta ayay ugu sheegayaan waxaynay ku darayaan yani beeno badan bay ku darayaan yani kuwii kaahinada ahaa ee faaliyayaasha ahaa ayaa waxyaalo kale ay kusii darayaan oo ay uga qiyaas qaadanayaan waxyaalaha qaarna weliba waa ugu beegmaysaan waxyaalaha qaarna uguma beegmayso ila ruuxu waxaa laga yaabaa hadal hadduu iska yidhaahdo hadalku inuu iskaga beegmo sidii markaa waxa weeye dhici doonta mid kuwa nacsiyada ah ka midabaa wuxuu yidhi ah, aybka waa ognahay markaas osaad waa ogtahay dee anigii xaaskaygaa waxaanu idhahnaa bu ihi saasaa dhacaysaan ana idhahdaa bu ihi iyaduna waxay tiadaa ma dhacayso marka labada yada midka midkaayo siday yidhaahdeen ayay u dhacdaa haddii la waa dhacaysa iyo ma dhacayso dee labada mid un noqon lahayd marka beeganka mid ahaan ay noo waafaqday waxayuu ka qaadanayaa uu leeyahay qayb baa markaa la ogyahay dee aqoon maaha waa kii la yidhi hadda ka warran markaysagaa dhaankii markaasuu dhaankii ka warramaya ama awr cad baa u soo ama mid madow ama mid cas maxaa usoo horayn lahaa hadda saddex midunbu bay ahaynba saddexa midunbaaba usoo horayn lahaa markaasu ama mid awr casba usoo horeeya ama mid madow ama mid cad almuhim farsamooyinka qaybka wax lagaga sheegaya waa badan tahay waxaa ka mida ah waxaa weeye tusbaxa in laga faadiyo rabalka waxaa ka mida ah quruuruxa in laga faadiyo xariijimaha in laga faadiyo waxaa ka mid a xidigaha in laga faaliyo waxaa ka mid a fooxa qaarkood inay eegaan waxaa ka mid a qaarkood inay yidhaahdaan waxa weeye waa soo seexanaya ayse soo duuduubaan shayaankii baa u imanaya shayaankii baa u imanaya dabeedna waxa weeye kelimaad buu usoo sheegaya shayaanka been abuuraha ay sameeyeen qaarkood waxaa ka mid a inay yidhaahdaan nebigii bay ku been abuurteen sala allahu alayh wasalam markaase waxay yidhahdeen nebigu wuxuu yidhi yani faal hana rumaysan hana beensan waa been nebigaa lagu been abuuranaya sala allahu alayh wasalam ma odhan nebigu waa mawduuc nebiga lagu been abuuranayo ta kale faalka iyo falku waa isku xidhan yihiin waxay u sheegeen dadka qaarkood ay faa'iideeyeen inay xidhiidh weyn leeyihiin faalka iyo falku ama sixirku waxay ugu yidhaahdeen qof kasta oo faal yaqaano oo faalka si fiican u yaqaano buxuur ku ahi fal iyo sixirna waa yaqaanaa markaasa waxaan ku odhan oo siduu yaqaanaa markaasu wuxuu yidhi markuu faaliyo waxa u baxaysa wax la yidhaahdo cunsur madow musiibo ama dhibaato muxuu samaynayaa cunsur guurin buu samaynayaa ama mooromoorayn cunsur guurintan ama mooromooraintani waa maxay musiibadiibuu wuxuu doonayaa cid kale inuu ku xawilo ku wareejiyo dee wuxuu samaynaya waa falla sixir buu samaynaya cunsur guurintan uu leeyahay musiibadii baan cid kale ku xawilayaa dee fal weeye waa sixir shayaadiintu markay iskorayaan ee ay samada soo dhegadhegaynayaan waxay ku sugan yihiin mahalako halaag bay qarka u saaran yihin waayo gantaalladaasi inay ku dhacaan bay u halis yihiin maxay mahalakada iyo dhibaatada u gelayaan waxay u gelayaan inay bini aadamka lumiyaan darteed bay u gelayaan ujeeddaday uga gol leeyihiin ama uga dan leeyihiin waxa weeye dadka allumiseen can mucaawiyata bn اxakm الsulmi mucaawiyata bn اxakm صaxaabiga la yidhaha waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu qaala inuu yihi qultu waxaan idhi ya rasuul lah rasuulki ilahi ow inii xadiiثu cahdin bijaahiliyatin anigu waxaan ahay mid wakhtigaygu ku cusub yahay bijahiliyatin yani gaalnimada wakhtigan gaalnimada ka imi baa yani dhowayd buu ujeedaa jaahiliya waa gaalnimada laakiin cisyaanka iyo fisqiga lafteeda jaahiliya in khasla jaahiliya lagu magacaabo waa surowdaa inaka mru'un fiika jaahiliya siduu nabiguba sal allahu alayh wasalam abudar ugu yidhi abudar oo waxaa tahay ruux ay ku sugan tahay khaslo ama sifo jaahiliya ay ku sugan tahay waxaa loo jeeda cisyaan cisyaan baa loo jeedaa ilahay la caasiyaan mukhaalafa sharciyaa loo jeedaa inii xadiisu cahdin bijaahiliyati waqad jaءa allahu biاlislaam ilaahay wuxuu keenay islaamnimo islaamnimo ilaahay keenay وإن منا رجالا يأتوuna الكهاan waxaa naga mida rag u taga kuwa faaliyo qaar u tagaa naga mida qaala falaa تأتوا الكhاana rasuulku wuxuu ihi salى الlahu عalيه waسلم ha u tegina kuwa kaahimada ama faaliya ha u tegina qaala qultu waxaan idhi wa mina rijaalun yatatayaruuna rasuulkii ilaahayow sala allahu alayh wasalam waxaa naga mida rag wax baasaysta ayaa naga mid ah qaar wax baasaysta ama shimbiraysta naga mid ah atatayur waa baasaysiga laakiin waxay baasaysan jireen baa shimbiruhu ugu badnaayeen ugu badnaayeen sidaas aawadeed ayaa looga soo ishtiqaaqay yani markaa shimbiraha qaala daka shayun yajiduunahu fii suduurihim falaa yasudannahum daaka kaas oo baasaysiga ahi shay-un shay weeye yajiduunahu ay ka helayaan fii suduurihim laabahooda falaa yasudannahum yaynay u diidinoo ka mancinin shaqaday rabaan yaynay iska hortaagin akhrajahu muslimu fii mawdicayn imaam muslim baa soo saaray laba mawdic oo saxiixiisa ka mida ku saaray kitaabi almasaajid wa mawaadic asala waa ku saaray baabka toddobaad kitaabu asalaam oo saxiixiisa ka midana waa ku saaray baabka shan iyo soddonaad marka nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu reebay kuwa markaa kaahimada ama faaliya in loo tago rasuulku sala allahu alayh wasalam waa diiday ama waa reebay marka in loo tago faa'iidaysi la isleeyahay wax ka faa'idaysta wax loo weydiiyaa ma bannaana waa xaaraan wey wakadalika diyarada ama baasayguna isaguna waxa weye ma bannaana baasaysiga xaaraantiina wuxuu yahay waa ka qofka camal ku kalifa iyo shaqo ama wax iska hortaago u diida wuxuu islahaa samee ka iska hortaago weeye ama inuu camal iyo shaqo sameeyo ka ku kalifee ku xambaaro ayaa waxaa la yidhaahdaa waa diyarada shirkiga ah waa min kabaa'ir dunuub dembiyada kuwooda waaweyn wey amaa qofka haddii naftiisa ay ku soo dhacdo qalbigiisa xoogaa markaysa waxa baasaysi uu ka dareemo qalbiga laakiin uu isdiidsiiyo wax camal iyo shaqana aynay ku xambaarin wax ficilana aynay iska hortaagin oo intuu iska daafaco ilaahay tala saarto iyadoo xoogaa markaysaga markaa waxaa yani nafti ay ruxmayso dabeedna uu isdiidsiiyo wixii markaysaga qalbiga ka tuuro iyadu waxaa weeye dembi noqon mayso waayo khawaatirta qofka ku soo dhacaysa qofku marka waxaa yani kuma aha ee uu iska daafacay ee aanu sii wadin ee qalbigiisa intay saa ugu soo dhaceen dabeedna markaysagaa uu iska tuuray oo isdiid siiyey intaa keliya qofku kuma dembaabayo qofkuna awood iyo qudro uma laha in la yidhaahdo wax khawaatira oo aad diidaayo inay kugu soo dhicin laa yukalifu allahu nafsan ilaa wascaha marka taطayurka la diidayaa waxay tahay waa ka wax ku kalifaya ama wax ku kicinaaya camal ama ficil iska hortaagaaya oo tarki ku xambaaraya ama ficil ku xambaaraya saas aawoodee xadiiska maxaa la yidhi daka shayun yajiduunahu fii suduurihim waxay kaga badbaadanayan falaa yasudanahum yayna wax camala u diidin waxay iska hortaagaan yaanu jirin baasaysigaasi wuxuu u diida oo ka manciya yaanu jirin ha isdiidsiyo ilahay tala saabto xadiid kale waatuu nabigu yihi sala allahu alay wasalam atiyaratu shirkun wamaa mina ila walakina allaha yudiibu bitawakul yani diyaradu waa nooc shirki ah nagamana mid aha axad wamaa mina ila walakina allaha yudibu bitawakul nagama mid ha axad hadduu naga mid yahayna nafsadiisa ama qalbigiisa waa ku soo shay tatayura ama baasaysiiye ha yeeshe ilaahay baa wuxuu ku tegsiinayaa tawakul isagaa la tala saarto xadiikaasina waa xadiis saxiixa culamo badan oo muxadisiinta ka midi waxay ku tageen xadiidka inta dambe wma mina ila walaakina allaha yudiibu bاtawakul inay tahay mawquuf oo ay tahay min qowli cabdillahi bni mascuud ee marfuucu uu yahay inta horeo keliya aطiyaratu shirkun jamaacaad fara badan oo culammada ka mida siaa ku tegey oo bukhaari iyo tirmidi iyo ibnu qayim iyo yani kayrkoodba ka mid yihiin jamaacaad fara badan baa siaa ku tegey bacd alculamaana waxay ku tageen inuu xadiisku wada marfuuc yahay saas iyadaabay ku tageen qolyaha odhanaaya inta dambe waa mawquuf xoogaa waxay istibcaadeen ama fogaysteen inuu nebigu yidhaahdo sala allahu alayh wasalam wamaa mina ila walakina allaha yadhibu bitawakul axad nagama mid aha hadduu naga mid yahayna khawaatir tatayura ama baasaysiya qalbigiisa waa ku dhacaysaa taasay fogaysteenoo markaase waxay yidhaahdeen nebiga sala allahu alay wasalam inuu sidaa yidhaahdaa dee ma suuroobayso waayo tiyaradu waa shirki laakiin jawaabtu waxay tahay yacni tiyarada shirkiga ahi ma aha khawaatirta qalbiga ku dhacaysa keliya intaa keliya markaysagaa shirki inay noqoto iska daaya dembi maaha laakiin طiyaarada la yidhi waa shirki waxaa looga jeedaa waa tasadiga saartay daka shayءun yajiduunahu fii suduurihim falaa yasudannahum marka haddaynay sadi sababin oo bimacnaa camal u diidin ama ficil ku kalifin shirki inay noqoto iska daayo xataa dembi ma aha saas aawadeed laa maane in khawaair markaysagaa nebigu sala allahu alayه wasalam ay ku soo dhacdo yani markaa tiyara ahi oo deedna tawakul ku daafaco wax camalina aanu ka dhalan walaqad hamat bihi wahama biha lawlaa an ra'aa burhaana rabbi yani khawaair yani ku saabsan xumaan ahi inay soo dhici karto qalbiga ku soo dhici karto dembina aynay ahayn aayadda lafteeda waa laga daliishaday aayaddana laba tafsiir baa ku sugan saas aawadeed waa ka imaam axmed ibnu xambal yidhi shataana bayna alhamayn hamiga gabadha iyo hamiga nebi yuusuf waa kala tegan yihin oo waa kala dheer yihin gabadhu wuxuu ahaa hamu cazmin wa israar go'aan buu ahaa ay goosatay oo doontay in laga sinaysto ay doontay oo sina inay samaysato eh, samayso ay doontay laakiin hamiga yuusuf nebi yuusuf hamigiisu wuxuu ahaa khawaatir ku soo dhacday oo qalbiga intay saa u soo martay markiiba iska dhaaftay oo iska daafacay taana ruuxa looma qabto in allaha tajaawaza an ummatii ama in allaha tajaawaza liummatii cama xadaat bihi anfusaha maa lam tatakallam bihi aw tacmal xadiiska صaxiixaynka marka xadiisu nafsiga ruuxa looma qabanaayo xadiis kale waxaa lagu soo wariyey inama aطiyaraةu ma amdaaka aw raddak aayaddana tafsiirkeeda waa inaga sheegnay laba tafsiir inuu ku sugan yahay tafsiir odhanaayo yuusuf waa hamiyey nebi yuusuf laakiin khawaatir bay ahayd ku soo dhacday oo iska daafacay iyo in laha maba hamin oo jawaabu lawlaa lawlaa waa ka hormartay lawlaa an ra'aa burhaana rabbihi ay lahama biha marka waxa weeye calaa kulli xaal wejiga kale marka lagu socdo wuxuu noqonayaa hamigaasi hamu khawaatir buu noqonayaa hamiga yuusuf loo nisbaynaya haddii la sugo calaa hada tafsiir lagu socdo tafsiirka hamiga u isbaatinaya yuusuf wuxuu noqonayaa tama khawaair buu noqonaya khawaairta iyo xadiis nafsigana ruuxa loo qaban maayo calaa kulli xaal wax baasaysiya markuu ruuxu dareemo waa inuu yidhaahdaa allahuma laa tayra ilaa tayruka walaa khayra ilaa khayruka walaa ilaaha hayruka walaa xawla walaa quwata ila bik shaqadiisana waa inu iska wataa shaqadiisa waa inu iska wataa diyarada shirkiga loo nisbaynayaa mar wuxuu noqonayaa akbar marna wuxuu noqonayaa asqar min xaysu aslu waa shirki asqar lakiin waqtiyada qaar wuxuu gaari karaa inuu akbar noqdo oo haddii markaa loo qabo yani sabab bay waxaan u yihiin markaad shimbirtan aragto musiibay u sabab tahay ama saaciidiya khayr bay u sabab tahay ama arbacadu markaysaga arbaca bil ugu dambaysa ama bil safar yani musiibay u sabab tahay ashyaada noocaas oo kale haddii lays yidhaahdo waxay noqonaysaa waxa weeye shirki asqar waa dembi kabaa'irah laakiin gaalnimo maaha gaalnimo milada lagaga baxaayo maaha haddii laakiin uu ruuxu markaa u rumeeyo inuu shimbirkani kaybka og yahay ama musiibada uu isagu keenaayo hadduu sidaa u rumeeyo oo uu is yidhaahdo eh, dhibaatada isagaaba keenaya amaba waa og yahay in musiiba kugu imanayso oo ay kugu soo socoto marka waxay noqonaysaa kaybkii ogaalkiisii cid kale loo sugay noqonaysaa marka waxay noqonaysaa kufri akbar ayay markaana noqonaysaa can bacdi azwaaji الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam xaasaskii nabiga qaarkood waxaa laga soo wariyey can الnabiyi salى اllahu alayh waalih wasalam iyagoo nebiga ka warinaya qaala inuu nebigu yidhi man ataa caraafan ku kastoo u taga curaafayste u taga oo fasa'alahu weydiiye can shayin wax weydiiya lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla wax salaada lagama aqbalo afartan habeen wax salaada lagama aqbalo akhrajahu muslimun muslim baa xadiidka soo saaray fii kitaabi salaam kitaabu salaam oo saxiixiisa ka midu ku saaray wakadalika imaam axmedna xadiidka waa soo saaray wuxuuna ku daray ziyaado fasadaqahu lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla ziyaadada fasadaqahu buu xadiidkan ku kordhiyey imaam axmed saciid ibnu mansuur baana markaysa waxaa yani la gaar noqday lafdigaas waana imaam xaafid ah oo iqa oo markaysaga xifdi badan marka idan xadiisku wuxuu tilmaamayaa curraafaystaha in loo tagaa inaynay bannaanayn haddii loo tagoo wax la weydiiyo iyadoo laisleeyahay ka faa'iidaysta inay noqonayso dembi kabaaira in lagu dhacay haddaba waxaa dhacday nebi moxamed sala allahu alayh wasalam in loo sheegay inankii ibnu sayaad la odhan jiray yuhuudiga ahaa inan yaroo madiine ku dhashay baa jiray oo la odhan jiray ibnu sayaad inankaasi isagoo yaroo carruura ayaa war fara badan laga sheeg sheegay sidan uu yidhi sidan uu yidhi sidan uu yidhi waxaanuu sameeyey waxyaalo la yaab leh nebigu maalin buu doonay inuu u kuur galo inankaas warkiisi markaasuu dabeedna markaas soo baxay halkii gurigoodu ahaa inankaa yuhuudiga ah ayuu qabtay waxaa arkay inankiiyo geetimireed hoos jiifa oo nuulnuule buu maqlay markaasuu nebigu sala allahu alayh wasalam u gabbaday si u dhegaysto waxa uu ku hadlaayo udheg dabeedna waxaa aragtay inanka yar hooyadii baa aragtay nebiga sala allahu alayh wasalam markaasay inankii u dhawaaqday markaasay tidhi saaf waa inanka magaciisii saafow muxamadun yani kaasi waa muxamed inanka yaraa hadalkii waa xidho waa aamusa nabigu wuxuu yihi sal allahu aleyh wasalam low tarakathu bayan hadday dayn lahayd oo bimacnaa ay ayna ii sheegteen arrinkiisu waa caddaan lahaa markaasuu nebigu sala allahu aleyh wasalam inankii buu yimi markaasuu inankii wuxuu ku yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam atashhadu annii rasuulu ullah ma qiraysaa inaan rasuulkii ilaahay ahay inankii yaraabaa wuxuu yidhi intii in la eegu isagu yidhi yani maxamedo adigu ma qiraysaa inaan rasuulkii ilaahay ahay inankii yaraabaa odhanaya markaasu wuxuu ku yidhi maada tara maxaad aragtaa inankii yaraa wuxuu yidhi araa carshan calaa maa carshi biyo kor saaran baan arkaa buuli nebigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam taraa carsha ibliisa calaa maa yacni carshigii ilaahay ma aragtide carshigii ibliis sariirtii ibliisoo biyo kor saaran baad aragtaa markaasuu nebigu sala allahu aleyh wasalam aayadda aayat dukhaan fartaqib yowma ta'ti asamaau bidukaanin mubiin aayaddaasuu gacanta ku qariyey markaasuu nebigu wuxuu ku yihi sala allahu alay wasalam maxaa gacantaa ku jira markaasuu yii huwa dukhu dukhu baa ku jira buui addukhu culammadu waxay yidhahdeen waa lugatun fi dukaan addukhu oo kha'da la sheedo dukaan bay la macno tahay oo mid waliba qiiqa macnihiisu weeye macnihiisu waa qiil marka aayaddii inuu wada sheego waa awoodi kari waayey ee lafdiga dukhaan baa aayadda ku jiray faartaqib yowma ta'ti asamaau bidukhaanin mubiin markaa dukhaankii baa shayطaanka usoo dafay oo dhegta ugu tuuray dee dukhaankii wax la macno ahoo adduku ah ayuu dabeed sheegay waxaa gacantaada ku jira adduku weeye buuri markaasuu nebigu wuxuu gartay sala allahu alayh wasalam inankani inuu yahay yani kaahin inuu yahay oo shayaaiinta inuu saaxiib la yahay shayaaiintuna wax u tebinayso u dafayso markaasuu nebigu wuxuu ku yihi sala allahu alayh wasalam ikhsa falan tacduwa qadrak hoogu buu yidhi qadarkaaga dhaafi maysidoo kama gudbaysid bimacnaa inaad kaahin tahay ma dhaafaysidoo kama tallaabayside yani hoog buu yidhi qadarkiisana wuxuu u jeedaa shayطaanku inuu kelmad usoo dafo oo kelmaddaa mooyaane wax kalena markaysaga aanu ahayn taasuu ka tilmaamay marka almuhim xadiidkaa waxaa laga qaadanaya oo laga deliishanaya xadiiskuna waa صaxiix oo muslimina صaxiixiisu ku soo wariyey ruuxu hadduu qofku ka warramo gacanta waxa lagu qariyo hadduu ka warramo iyo jeebka waxa ku jira hadduu ka warramo iyo guryaha waxa lagu qarsado hadduu ka warramo wuxuu kaga warramayaan aynay waxyi ahayn ila nebiyadu waa uga warrami karaan cala sabiili mucjiza wa unabi'ukum bima ta'kuluuna wama tadakhiruuna fii buyuutikum mar haddaanu waxyi kaga warramaynin ou gacanta waxa lagu qariyo ka warramaayo jeebka waxa lagu qarsado ka warramaayo guryaha waxa lagu qarsado ka warramaayo inuu yahay kaahin ou faaliyo yahay ama farreeyo yahay waa kii qaybka wax ka sheegi jiray xumaa kaas weeye kuwaa nebigu yihi laysuu calaa shay waxba kuma sugna taasaa laga qaadanaya sidaas aawadeed waxaa laga daliishanayaa waxyaalaha qaybkee nisbigaa qaybka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood qayb xaqiiqi iyo qayb nisbi qayb xaqiiqi waa maxay waa waxyaalaha mustaqbalka dhici doona allah mooyaane cid kale ma ogaa waxa soo socdee dhici doona ilaahay unbaa og nooca kalena waa qayb muqayad ayb muqayad ama ayb nisbi waxaa la yidhaahdaa waa waxa dhacay ama jira ruuxii aalacanaya og nisbadiisa ayb uma aha laakiin kaan ogayn ayb bay nisbadiisa u tahay